isiiya sharaf ciheeda hohoyaday adabidkahaa ku noolo ulmadu ka dhigriye cawiya subaho kulanti waxaana wanaagsan dhegeystayaal yurkiinba meelula joogtaan si walbaad ila maqlaysaan waxaad kusoo barnaamijka kulanka k n n wiilkaygiiow hee ii soo tiri isbitaallada magaalada ku yaala soomaali sudaneys kow bes allaahu akbar war meeqaa tabeelaan laamiyada ku arkaayay aabbamatayaad rabtaa mise tabeelle tayo allay leh haba u labayn somaali sudaneys somaali sudanes hosbital s s h brimer wolod waa bangi kula socdoo beesa ku hayee biilasha ku dhiib mar kale ismaqal wanaagsan dhegeystayaal waa khamiis taarikdu ku aaseysan tahay toddobada bisha disembar sannadda qodobadaad barnaamijka kulanka ku dhegeysan doontaan waxaa ka mid ah toogasho ka dhacday qeybo ka a ah dalka ruushka waxaan kaloo soo qaadan doonaa azerbajaan hogaamiyahooda oo sheegay in doorasho deg la qaban doono bisha februari ee horaanta sanadka waad maqli doontaan hay-adda cunada adduunka w v na sheegtay inay soo afjari doonto dadaaladii gurbadka ay ka waday waqooyi galbeed dalka siiriya muddo sanad ah waxaan kaloo soo qaadan doonaa xogayaha guud ee jimciyadda qurmaha ka dhexeysa antonio guteres oo cuskanaya qodob xaq u siinaya in markaa golaha ammaanku u gudbiyo xabajoojin degdega inay ka dhaqangeliyaan gaza qodobadaas iyo kuwa nagu soo kordha xubnihii joogtadaha ah, warbixina gudaha iyo dibadda ayaad maqli doontaan ee mar kale kusoo dhawaada barnaamijka kulanka k n n socod baran oy sidigtii laalays irbuhu an socod baran reeraha sintoodiyo kay masaarni loo dhigay reer midyaarisabu maqaar lagu salaaxay saameeshigawaha ubaar qabsoohani isagoo ah laba safar soofeeyey miciido ka sanqadhiyey dofkii aaday saqdi dhexina roobelay subaxii bariisada sideedan jaleecada saxan saxa udgoon badan sanka kula raa geedi lagu shubay oo isabaada ceelkiyo sohaduu tahay agtiiso sumalbadhiidi tahay agtiiso hare loogu dhansho sacbada oo sudiyo hawsare saddex gura daaqo weli ankadyari araa iyo dabar labadaba ka saahiday oo sano uu dagaaliyo

kiina loo sudhay sarajooga iyo sankuneef la keliga ah waaguna ku sarakacay joogmineeradkii sagalgaaxday roob suba sirma soo guray waaguna ku sarakacay joogmineeradkii iyaduna la siman tahay nuurkuna aad sagootiyey cadceeduna la siman tahay nuurkuna aad sagootiyey oo waqalsin dadabiyo guula ma socotiyo midab caddan wadaa siraatiyo dugsugu balaalxiga saddexdaa miduu yahay qof sureeyey kala garan oo beel sanaagiyo saraar gudan saadaalinayso balhalkuu ku simaa iyo sugayaan inuu helo subaxii bariisada sidoodan jaleecada saxansaxa udgoon badan sanka kula raa meelida haseelule yaa hanasalu olule duulku hana solo olule oo oh, geela saarule oo dirir sagaariyoho oo oh, geela saarule oo dirir sagaariyoho sagal gorar kuna elay sagaya xareeta iyaguna susumayaan oo saawa saawiyo saxal cuduur lahayno salka looga degay nabad oo saraarta dixidiyo siman tahay dareemadu oo sabiiga caari heestii saxansaxo ayaad maqlayseen waxaa ku luqeynaya fanaaniinta xasan aadan samater iyo saare axmed jaamac erey heestan waxaa iska leh abaan xasan xaaji cabdulaahi xasan gane laxanka waxaa saaray xasan aadan samater taarikhda la qabtay heystan waa kii daafur bayna noogu ahayd barnaamijka kulanka k nn maantaoo kale sagaalka febraayo sida aad la wada socotaanba waa asaaskii idaacadda kulmiye ada sheekada anaa wataye ninkii ugu cimriga weynaa dunida hadda ugu cimriga weynaa hee qsano haddana uu ku dhintay adeerow sheekada sheekada iiga dusow kumaanan odhannin dalka hindiya sowma ogid inuu hadda yahay dalka ugu dadka badan dunida waa ogsoonnahayoo dalka shiinahu hadda dhow koobka ka qaaday warba ninka sheekadayda uu loo diray eega warniyow nin aqoon badan baa tahay jaamacaday ka soo baxday dhegaysta daacadahoo barnaamijka kulanka keeneen baan ahay ma anaan garannin aqoon xo kaa dahsoon la socoshada caalamka madadaaladu waa kuu dheer barnaamijkuna waa kulanka k nn iyo sharafcii heeda hooyaday timaha daabidkahaan ku nool

oo weliba tiro badan oo xubno badanna lah ay sheegeen in markaa ay meel mariyeen in xildhibaanada haatan jooga ee golaha wakiilada puntland ay doortaan madaxweynaha iyo madaxweyne ku-xigeenka puntland doorashooyinka la filayo inay ka dhacaan sideeda janwari deegaanada maamulka qaar badan oo xildhibaanada kamid a ah ayaa sheegay in go-aankii ay hor usoo saareen waxgaradka iyo odayaasha dhaqanka s e c ay meel mariyeen iyadoo oo marka ay sheegeen inay ku raacsan yihiin in xildhibaanada haatan jooga ay iyagu doortaan madaxweyne iyo ku-xigeen waa kuwan qaar ka mid a ah xildhibaanada oo ka hadlay aragtidooda ku aadan go-aanka ay gaadheen bismillahi raxmaan raxiim annaga go-aanka ma dooran annaga waxaana dadkii doorashooyinka shaqaynayey howlo badanna u maray dhul badanna u soo maray doonayena inaan tartanka sida ummadda dee tartan loo dhanyahay la qabto laakiin hadday muddo soo socotay dhib baa ka soo baxay waxyaabo badan oo suurageliyey ehm, inay doorashadii ay suurogeli waayey oo ah in wadankii uu ka dhaco crisis ay ka bilowdaan ehm, caqabado ay jiraan dagaallo dadkii barakaceen dadkii magaalada ka qaxeen dadkii maxay ahayd waxyaalahaas maadaamay dhaceen oo magaaladii ehm, maxaa amaan ku shaqayn kari waayo waxaa dhacday in eh, maxay tahay isma yimaadeen ismadaasi oo ka yimi eh, xagga la yidhahaa meesha la yidhahaa s c hadday yimaadeenna iyagu u socdo xal inay helaan xal siyaasiya dabadeetana arrintaas markay timi baarlamaanku wuxuu qaatay doorkii uu lahaa maadaamuu isagu bulshada matelo oo ahayd in bahasha inta hawshaas lagu jiro jaanis la siiyo ee dadka hawsha ku jira tii baanuna samaynay maadaamay iyana waxay sameeyeen inay cid kasta oo hawshan Eh, wax ku leh oo dal iyo dibad maadaama laysaga yimi madaxweynihii eh, waxa weeyaan madaxweyne tanaasulkiisii isimada waxa weeyaan isimadu horeyna waxay u soo saareen oo boqorku rumud ahaa go'aamay soo saareen go'aankii dowlada xukuumaddu ma qaadan tii hadeerna ma ayidin soo ma garan oo isimadii iyo barnaamijkay soo saareen waxa weeyaan oo ahaa arrintii ma ayidin waxay dhammaantood ku baagaysa waa daba labada waa daba maanta waa maalin weyn og in afar bishii kooyo tobnaad la saaray xubno ka mid ah baarlamaanka puntland oo guddi ah oo ka kooban kooyo toban xubnood waad ogtahay in shan iyo tobankii bishii kooyo tobnaad ay fadhi sameeyeen waad ogtahay iyada oo waddanka laga barakacay oo dadkii waddada ay ku dhimanayaan baabuurtii shiri ku gelayso dadkii masaakiinta bannaanka yaaliin in ay guddiga baarlamaanka ka mid ah oo kooyo tobanka guddoonku saaray inay ka tashadeen oo go-aan ka gaareen oo hakad ku sameeyeen xaaladii xukuumadda waday puntland iyo soomaaliya iyo caalam ciddii af soomaaliya ku hadashaa waa ogtahay inaanaan wax kororsiimo ah iyo wax ku darsiya ah annagu aanaan dalban waad ogtahay ismada gobolka sool iyo cayn oo dhan oo u dhiidhiyaya arrinta ka taagan ee dhibka ah ee gobolka caasimadda puntland inay ka dhiidhiyeen soo jeediyeen waqtigooda badin geliyeen la kulmeen bulshada kala gedisan wakhti badanna ay fadhiyeen ismadii hore cid kasta oo danayaal oo danaynaysa oo saxiix ku ayay la xidhiireen madaxweynuhu arrinka uu ku keenayna si uu ku keenay waad ogtahay maana waa wax macnaha ciddii u naxaysay baarlamaanka puntland iyo ismada ma anagu kororsimana ma socon waxaan anagu taageerna oo taageersannahay insha allah haddii ilaahay yidhaahdo arrintii ay soo saareen ismada s c iyo boqor burhaan ismir uu hogaaminayay waxaan joognaa xarunta baarlamaanka puntland oo waxa weeye ay ka dhacday eh, soo jeedintii ka timi isimada dhaqanka eh, s c iyo tii ka horreysay oo isimada dhaqanka intii ugu badnayd oo hogaaminayay boqor burhaan hadda ka hor soo jeediyeen soo jeedintaas oo odhanaysay waa in baarlamaanka hadda jooga uu ka saaraa waddanka karaysiska uu galay oo uu soo doortaa deedda janawari madaxdii imaan lahayd siyaasiyiinta ama musharaxiinta ama cid kasta oo danaynaysa inay waxaweeye doorkeeda siyaasiga ka qaadato puntland waxa ay ka helaysaa waxaweeye baarlamaanka puntland ee meesha yimaado wax danaysiya oo maanta halkan nin siyaasiga ugu jiraa ma jiraan mudakororsi waxaweeye dalkan kama suuroobi karo cid kasta oo isku daydana waxaweeye maanta sida looga hortegey ayaa horeyna looga hortegay loogana hortegi doonaa ciyaalihii hadda aynu soo maray oo doonista madaxweynaha oo keligii u rarayd waa wax dadka puntland aan horay u sheegay inaysan waxa ka suuroobi karin isaguna uu xalay ku noqday isagoo leh waxaan ka tegey dimuqraadiyaddii waxaan ka tegey daynistaydii hore waxaan ku noqday arrintii uu kowdii bishii koo tobnaad ka diiday intii ugu badnayd simada dhaqanka ee puntland taas marka waxa maanta waxaa soo go'aamiyey tan maanta halkaan anagu aan taagannahay simada dhaqanka dhammaantood markay ku hadleen waxa weeye telefoonkii iyo taladoodii intay maqnaydii intii joogtay annaguna waxaanu ayiidsannahay oo taageersannahay go-aankii ismada madaxweynuhu go aankii loo soo jeediyey horey ayuu uga tegey cid kasta markhaantigay ka ahayd maantana waxaa soo celiyey tan keenay falilaahi alxamdi ismadii cododkaas aad maqlayseen waxay ahayn qaar ka mid a xildhibaanada golaha wakiilada puntland oo meel mariyey una codeeyey in iyagu markaa ay sii joogaan xafiisyadooda sidaas oo kalena ay doortaan madaxweyne iyo ku-xigeenka puntland doorashooyinka la filayo sideeda bisha janaayo inay ka dhacaan puntland sidaasoo kale xildhibaano kale oo iyana qeyb ka ah xubnaha golaha wakiilada ayaa go-aanka kasoo horjeestay iyagoo oo duray gudoonka golaha wakiilada puntland oo ay sheegeen inuu qalalaaso siyaasiyeed gelinayo puntland iyo xukuumaddaba waxaana sidoo kale ay tilmaameen arinta aysan suuragal ahayn waxay tilmaameen in iyagu ay taageersanayeen doorashooyin qof codka ah ay xukuumadda qorsheynaysay balse markii muran uu hareeyay arintaa qaralaasana laga baqay ay ka tanaasuleen waxayna sheegeen in loo baahan yahay in lagu noqdo doorashooyinkii hore xildhibaanada haatan joogan waqtigooda uu dhacay oo ay doontaan kuraastooda ay tartan soo galaan waa kuwan qaar kale oo ka mid a ah xildhibaanada puntland oo iyaguna sheegaya inaysan aqbalsanayn go-aanka ka soo baxay golaha wakiilada kudarsi maya kudarsi maya dowladdana waa laga diiday baarlamaankuna kuma darsan karo wakhtigayadii wuu dhammaaday ismadaeda eh, sharafta leh waxay ula jeedeen curfi bay ahayd eh, madaxweyneheenna annaguna waa ka tanaasullay qof iyo codkii waa ka tanaasullay haddaannu wadnay waxaannu u tanaasullay oo meelo badan laga fiiriyey oo madaxweyne aad maqlaysay sidii hore in lagu noqdo sidii hore in lagu noqdo ninkii ismada marka waxay leeyihiin isinku inbuu sooinbuu soo burfirayaa oo soo seexa si jimlada cig wax wasii karaan waa mahadsan yihiin ismadu waxbay ka baqeen waxay ka baqeenna waa laga biskoobay sidii horaa lagu laabtay qof iyo cod waa sii deyna marka waxaan leenahay walaalehen ha isdejiyeen rag kooban baa halkaa fadhiistay ammaantato oo ku jira guddoomiyihii hore oo eh, baarlamaanka iyo guddoomiyihii hore baarlamaanka annagaa xilki ka wareejinnay waan anfici waaya waxaan ka wareejinnay markuu ka leexday dariiqa oo afkiciisi oo ku darsi keenay annagu hadda afkaar baan nahay laakiin koorumka afkaartii baan dhiibaynaa xildhibaana mudanayaal badanna guryahooda way socdaan markay arkaan sida wax u socdaan annaga waxaa noo qorshaa anugu haddii aan helo qorqaashaydii insinkaygii dhaqankaygii baan cod u doonanaya haddaan ka soo waayo bulshadaan ka mid noqonaya ma garan cid kastana waxaan kula talinayaa mar labaad qalabaaso in la galo baan ka digaynaa in mar labaad qalabaaso galo oo baarlamaanka iyo xukuumadda iyo dadkii eh, eh, mucaaradka ahay oo isbeddel doonka ahaa iyo annagu inaan taarget u noqono ma rabno waxaan ka welwelsanahay ku darsigaan aan bulshadu aqbalayn kuraastaan dadkii nagula tartami lahaa bannaanka ay joogaan qaarkood wartada wataan oo la soo siiyey inaanu mar labaad si xooga annagu inaanu ismagacawno inaan ismagacawno baan diidayna shalay waxay dhaheen laba sano annaga hanala sugu haddaan reer soon lay tala malihiin xildhibaanada hadday wax la rabaan haddaa soo doorteen haddaa soo doorteen hadda laakiin kursiga hadday wax la jecel yihiin oo cod la rabaan haddana way soo dooran karaan waa qodob annagu kursi shantii sano intay naga dhammaatay inaan annaguna annagaa sii fadhiyaynaa meesha sharciga ka jirto xildhibaanada la weydiinaya xildhibaanada waxaa yidhi waa la weydiinaya shalay aan meesha ku joogi karaa ma jirto dhismadii reer puntland oo iyagu aan shaki ku jiran oo aan puntland waa ka tashanaynaa odhan baa shalay waxay dhaheen qof iyo cod qayb ka midi ah, qof iyo cod halla hakiyo oo lixdan iyo lixdan ha lagu noqdo iyaga ayaa waxay dhaheen profesor maxamed wasuge maanta intay puntland yimaadeen ba waxay yidhaahdeen xildhibaanadu ha sii joogeen annagu waxaan rabnay qof iyo cod hadday socon weyday waxaanu rabnaa sidii hore midida anaa haystay baridan anaa goosanayo cunaya horta meella kama dhacdo annagu waxaanu xildhibaanadii ka soo dimuqraadiyadda iyo codbixinta inta shacab shacabka reer puntland in codkooda lagu celiyo oo aan geeddeer u fuullay in shacabka iyo dadka dooranaya ay sarkaan haddii markii qalalaasa dhaceen oo arrintaas ay soco weyday runtii indii ku daato ama ay dhibaato burbur oo puntland u horseedo ayaa arrintaa ayadaa la hakiyey wadahadal badan ayaa ka socday kabacdi waxaa la dhigay xeerkii doorashooyinka oo ahaa xeerkii kala saarayey ama faraqaadista baarlamaanka iyo mudaxileedka madaxtooyada xeerkaasi waa xanimnay baarlamaanka gudihiisa ayuu ka hadlay xal lagama gaarin lasagama imaan fadhiga golaha baarlamaankana weli lama keenin iyadoo taasi ay jirto ayaa shalata sidii aad maqlayseen ama aad daawanayseen waxaa jiray isimo reer ssc ah oo ka yimid loogu yeeray inay isimadaasi ciidanka kala qaadaan ayaa waxay ku dhawaaqeen go'aan aan lagu midaysnayn laguna tashan lana wada sugayn kaasoo markii dambe isimadii kale oo reer sool intoodii kale qaarkood ay cambaareeyeen oo ka hadleen oo ahaa go'aan u keenaya puntland burbur go'aar jamaahiirtii s c iyo difaaca gobolka sool ee lagu jiray wuxu dhimayey muddadii la sugayey ee ahayd in sool eh, ay hesho eh, maamul oo laysugu yeedho muddadaana ka hordhacsan waxay ku dhawaaqeen in baarlamaankan maanta joogaa uu codeeyo siddeedda janawari doorasha dhaciyadana sanad loogu daro taasi wax heer ah oo xaq ah oo xalaal ah midna ma ahayn sababtoo anigu waxaan ku joogi karaa ama aan raadinayey inaan cod dadweyne ku baxo haddii aan cod dadweyne la diido oo ku baxana waa inaan ku baxaa ogolaashaha nabadoonnadayda iyo isimadayda culummada iyo shayaadiinta iyo isimadii hore ay gaareen calana madaxweyneha ugu dambeeya oo ku dhawaaqay maanu ka shaqaynanaa haddii laaadmo dalkaana doorashu aaday qof qof qof isu korrin kara ma jiro qof asaga xilkiisa siyaasan kara ma jiro annaga madaxweneedkayga waa shan sano bishaanunu ku egyahay horay qofkii cod baan u soconin la aado aadkama beri lagu qabto beek baana shaqadaas kale shaqadaala isagoo dhaqanka iyo aqooyaanka iyo odayaashii waa laga talisan maya kuma tusayn waxaan rabaa toban qof inay igu tarto nasiibkaygaan qaadaan rabaa maanta marka annagoo iscaleymo saarayna oo sanad anugu dadka anaa mataqaanaa ugu waqtiya waxaa waqtigii ugu muddada yaraabaan ahay dadka kan odayaasha oo shashanta sana shaqaystay iyo kuma jirin isna saasay tahay waxaan u arkaa aniga kursigayga iyo interastigayga gaarkaa danta guud ee dadka aan matalayo wakiiladaaba iiga muhiimsan in doorasho la galo oo ismadeennii la aado laguna kalsoonaado cod laga doonto qofkii helana uu maandee saxa helo shan sana oo madaxweynaha doorto oo waddankuna saa u dhaqaaqo oo doorasho faramnow on la aado arrintan mas-uuliyaddeeda waxaa iska leh guddoonka cid ku labaysaa ma jirto guddoonku marar badan dalkan uma damqanayaan niman u damqanaya maaha waayo marar badan bay waxay sameeyeen waxyaalo aan goluhu ka tashan goluhu waxaa la rabaa wixii masiirioo la keenayo in laga gacan buuxsado si tartiibah loo keeno nidaamka iyo brosijurka la soo mariyo habeen walba iyo subax walba golaha anigu saaka hadda waxaan imi xilli dambe habeen walba wax naloo soo gudiyey aan dalka iyo dadka dan ugu jirin qalalaase gelinayana maalin walba anagu uma gacantahay xubno kale oo ka mid ah xildhibaanada golaha wakiilada puntland ayay ahaayeen oo kasoo horjeestay go-aan ay gaareen xildhibaano fara badan oo ka tirsan kuwa golaha wakiilada oo iyaguna sheegay in markaa ay raacsan yihiin go-aanadii ay soo saareen waxgaradka c c islamarkaana madaxweyne iyo ku-xigeenka puntland ay dooran doonaan xildhibaanada haatan jooga sideeda janaayo waxaana muuqata in markaa ay kasii dareyso xaalada khilaafka u dhexeeya xubnaha golayaasha kala duwan ee xukuumadda iyo sidoo kale golaha wakiilada puntland waxaa sidaas oo kale madaxweyne ku-xigeenka puntland axmed cismaan cilmi waa axmed cilmi cismaan karash uu dhankiisa kasoo horjeestay go-aankii madaxweyne siciid cabdulaahi deni wuxuuna raacay xubnaha s c go-aanka ay soo saareen ee ku aadanaa in golaha wakiilada haatan jooga iyagu doortaan madaxweyne iyo ku-xigeen qoraal ka soo baxay xafiiska madaxweyne ku-xigeenka puntland axmed cilmi cismaan karaash waxaa lagu yiri madaxweyne wuxuu mahad celinayaa isimada dhaqan iyo gudiyadii weheliyey ee soo saaray xalkii nabadeed sidoo kale madaxweynaha ayaa ku bogaadiyay golaha wakiilada ansixinta xalkaasi waxaan mahad celinayaa isimadii dhaqanka iyo gudiyadii weheliyey ee xalka kasoo saaray arrimaha doorashooyinka ee muranku ka taagnaa sidoo kale waxaan bogaadinayaa mudanayaasha golaha wakiilada ee ansixiyey xalkaas oo rajeynaya inay qabsoonto doorasho hufan oo lagu wada qanacsan yahay ayuu yiri madaxweyne ku-xigeenka puntland axmed cilmi cismaan karash sida muuqatana waxaa sii xoogaystay khilaafka ka dhexeeya eh, xubnaha ku jira golayaasha kala duwan ee xukuumadda iyo sidoo kale golaha wakiilada ee puntland xili ugu dambeyn xalay hogaamiyaha puntland siciid cabdulaahi den uu sheegay inuu ka tanaasulay qabashada doorashooyinka qof iyo codka ah oo ay xukuumaddu ku taamaysay markaana dib loogu noqon doono doorashooyinkii hore ee puntland ka dhici jiray ee soo dooran jireen golaha wakiiladu madaxweynaha iyo ku-xigeenkiisa dhinaca kalena hay-adda duulista rayidka ayaa ka hadashay arrimo badan oo ku aadan in maxkamadda lagu sameeyay sidoo kalena horumar ballaaran ay ka gaartay dowladdu arrimaha ku aadan ee horumarinta hay-adda duulista rayidka maaryaha guud ee hay-adda duurista rayidka axmed macalin xasan ayaa sheegay in soomaaliya ay guulo waaweyn ka gaartay dhanka eh, horumarinta arrimaha ku aadan duulista iyo waxlaqaybsiga caalamka marka la eego horumarka dunida ay ku tallaabsatay ee dhanka tiknolojiyadda wuxuu sheegay inay qorsheynayaan in wax badan laga bedelo arrimaha tinjira la balaariyo garoonka caalamiga ah ee aadan cade si markaa diyaarada caalami ah oo waaweyn oo ka imanaya caalamka dalal kala duwan ay soomaaliya u yimaadaan dhaqaalana ay u noqon doonto dowladdu inay ka hesho arrimaha waa kan maareeyaha hay-adda ah duulista rayidka axmed macalin xasan oo arrimo badan ka hadlay ayaa wadanka soomaaliya ama muqdisho falayd ka bilowday waxaa macquula inay ula muuqato wax iska caadiya oo simbala oo diyuuraddu ganacsi u baahneyd wadanka ayay timiday Eh, iyadana benefit ka eh, ayay ula muuqataa laakiin run ahaantii inaad dayuurad ku qanciso waxay u baahan tahay inaad ku qanciso dayuuraddaas in ay waddanka soomaaliya lacag ka samayn karto inaad ka samayn karto ku qancisaana waxay ku xihan tahay inaad dayta u geyso passenger movement a u geyso traffic movement a u geyso kadibna aad isloodkay la saxdo kadibna aad barmation siiso marka arrin adag ayay ahayd wasiiraddan usoo dhabar adagtay marka waana guul usoo hoyatay dowladda soomaaliya ee mustaqbalka waxaa noo qorshaysan soomaaliya sharcigay samaysay shaqaalihii tababartay qalab casrigay rakibatay airspace upgrade keentay b s b ay keentay wax kastay samaysay waxaa noo dhiman dayuuradahaas aan diiwaanka gelinay bayloodyadaas aan laysinada siinay in ay u duuli karaan wadamo aan soomaaliya ahayn hadda waddanka gudihiisay u duulaan insha allahu tacaala sanadkan ka bilaha ugu horeeya waxaan rajaynaynaa oo wasiiradda nagu amartay in aan dayuurad soomaaliyeed taarga soomaaliyeed wadata oo lix eber ah lix ow ah in ay ka duusho muqdisho ama meel kale oo gobolada dalka ka mid ah ayna international u duulso insha allahu tacaala waxaan rajaynaynaa inaan ku guulaysan doonno sidoo kale waxaan rabnaa inaan qalabka aan noo rakiban aan sii casriyayno oo qayb muuqaal ah hadda maqal iyo telefoonno iyo taxt message ayaan diyuuradaha ku hagnaa waxaa naga dhiban qaybtii muuqaalka ayay noo qorshaysantaa inaan qalab muuqaalah aan insha allahu tacaala ku kordhinno sidoo kale wadanka soomaaliya waa wadanka keliya oo aanay ekeya odhid ku samayn wadamada adduunkaoo dhan ekeya odhid ay ku samaysay wadamana way dhaceen duyuurad ma diiwaangelin karaan eh, laysin ma bixin karaan erbor certificate uu ku shaqaysto ma sii karaan wadamana way baaseen wadamada dhacay wadamada baas ayay ku tiirsan yihiin eh, xagga duulista soomaaliya hadda sidayna u taagannahay weli ekey odhid naguma samayn mini odhid ama odhid eh, yasiran oo aan kii weynaa ahayn ayaan bisha february oo sanadkan laba bilood naga xigto ayaan ballansanay wadamada adduunku oo dhidka way iska dheereeyan oo wuxuu yidhahdeen dib noogu dhiga laakiin soomaaliya because of ishubitaanka aan ishubno annaga cagaheenna ku raadsannay ekeyana way noo imaanaysaa waxaan rajaynaynaa bisha maars ee sanadka soo socda hadduu ilaa yidhaah in dayuurad soomaaliya taargadeeda wadataa inay flight caalamiya samayso ilaahay idinkiisa ayaan rajaynaynaa sidoo kale waxaan rabnaa oo bortfolida wasiiradda ka mid ah in aan somaali airlines gacan weyn ka geysanno oo aan bilaawno shacabka soomaaliyeed su-aalaha ugu badan oo commentiska markaan boost gelinno nala weydiina waxaa ka mid ah shirkaddii somaali airlines gacanta ayay ku jirtaa balaankeedii waa lahaayaa insha allahu tacaala iyadana waa howlgelinaynaa sidaas la mid ah waxaa iyadana gacanta ku jirta eeraboorkeena waa aragteen ciriiriyu noqday dhul lagu kordhiyo ma wuxuu noqday magaalo magaalo kale ku dhex taalla marka insha allahu tacaala new airbort ama eerboor cusub in ay magaalada muqdisho hesho oo u adeegi kara korarka ku socda air travel businesska soomaaliya dayuurado fara badan ayaa hadda toddoba dayuuradood oo caalamiya ayaa noo shaqaysa iyo dayuuradaha lookalka nooga shaqeeya dayuurado badan ayaa xiisaynaa soomaaliya inay yimaadaan oo ay ugu horeyso sacuudiya ugu horeyso ayaa raba inay waddanka yimaadaan laakiin erbor aan intaasoo diyuurada isugu keenno ma hayno dhul aan ku ballaarinno ma hayno marka wasiiradda dadaalkeeda waxaa ka mid ah in aan erboor cusub ee magaalada muqdisho iyo sacabka soomaaliyeed u qalma in aan ugu yaraan wax ka biloawno sanadka ka haddii ilaa yidhaah ugu dambayntii waxaan rabaa inaan u mahad celiyo dhammaan cid kasta oo gacan ka gaysatay kobaca ku yimid iyo horumarka ay gaartay duulista rayidka soomaaliyeed maarayaha hay-adda duulista rayidka axmed macalin xasan ayuu ahaa oo ka hadlay arrimaha ku aadan sida ay guulo badan ugu tallaabsatay hay-adda duulista rayidka iyo qorshayaasha ay filayaan inay fuliyaan sanada ay kamid tahay ballaarinta garoonka diyaarada ee aadan cadde iyo horumarinta dhanka tiknolojiyadda ee lagu hago arrimaha duulista weli barnaamij kulankaad degeysanaysaan keenina waad nagala socotaan dhegeysta weligai barnamijka kulanka adegsanaysaan keenina waad nagal socotaan saaxiibayaal markan dalka ruushka haddii aynu eegrin gabar afar iyo iyo sidoo kale shan ruux oo kale ayaa waxyeelay kasoo gaartay toogasho ka dhacday qeybo kamid a ah wadanka ruushka gabar afar iyo toban ayaa geeriyootay shan kalan dhaawac ayaa soo gaaray kadib intii iyaduba aanay isdirin gabar kale oo ahayd gabadha hubeysan ee toogashada ka sameysay bryanski magaalada loo yaqaano dalka ruushka kamid ah saraakiisha xukuumadda wadanka moscow ayaa sidaa sheegay gudiga baarayaasha ah ee arintan baaray dhacdadan ka hadlay waxay sheegeen inay xogta hordhacda helan ay sheegayso in gabadh hubaysan ay markaa toogasho u geysatay arday la dhiganaysay iskuulka oo ku yaalay baryaaniska halka loo yaqaano oo dalka ruushiya ka mid ah waxay guddigu sheegeen inay markaa baarayaan ay ku suura gashay in gabadhan yar ay hesho hubkaas sidoo kalena ay ku suura gashay inay toogasho sameyso intii iyada aanay isdirin ka hor waxaana ay tilmaameen in dhacdadan ay baaritaan dhaba ka sameyn doonaan sida aynu ku ogaanay baaritaanada hordhaca ah waxaa markaa dhibaato ay ka dhacday baryaaniski iskuul ku yaala toogasho ayay sameysay gabadhu hal ruux ayay dishay iyo shan kale oo dhaawaca intii aanay iyada isdirin ka hor ayay qoraal ku sheegeen guddiga baaritaanka ee ruushka ee soo saaray warbixintan waxay sheegeen in dhacdadan warbixinta sida ukrain ay sheegayso in laba ruux ay geeriyoodeen qof ka mid ah waa qofka toogashada geystay oo gabadha halka qof kale oo caruur ah iyo sidoo kale shan kalena ay dhaawacmeen sida lagu sheegay qoraal ka soo baxay guddiga baaritaanka ee ruushka waxay tilmaameen in qofka toogashada geystay ay gabar ahayd balse ay baarayaan sababta arrinta keentay warbaahinta ruushka ayaana aada u qoreysa una hadleysa ee dhacdadan ee ugubka ku ah qeybo ka mid ah wadanka ruushka gaar ahaan baryaaniska halka loo yaqaano waxaynu ka shaqeyn doonaa inaynu furino sharciga waynu eegi doonaa xaaladaha jira ee soo kordhay waxaynu baaritaan ku sameyn doonaa arrintan sidoo kale sidaay ku suura gashay iskuulkan in la geeyo hubka iyo inay ogaan waayeen ayuu warbaahinta u sheegay bogamas maayarka gobolka baryaaniski oo la hadlay warbaahinta waddankaasi ruushka waxaana markaa ay sheegeen guddigan inay baari doonaan baaritaan dhaban ay ka sameyn doonaan ee dhacdadan ee toogashada ay ka dhacday wadankaasi ruushka dhinaca kalena madaxweynaha dalka azerbaijan ilham aliyey ayaa waxa uu markaa sheegay in doorasho deg dega ah la qaban doono oo waqtigeeda laga soo hormariyay todobada februari sanada soo aadan ayuu ku dhawaaqeen doorasho ay ka dhici doonto wadanka azerbaijan madaxweynuhu wuxuu amray xubnaha golaha wasiirada in doorasho deg dega ah loo diyaargaroobo oo ay qorsheeyeen eh, uuna markaa kusoo saaray xeer madaxweyne xili qorshaha awal uu ahaa in doorashada wadankaasi azerbajaan ay dhacdo sanada saraliyev waxa uu tilmaamay in qorshaha uu yahay eh, in la kordhiyo eh, xukuumadu inay hesho kalsooni badan sidoo kale doorashada sababta loo aadan ay tahay in la dejiyo xiisadaha siyaasadeed ee wadanka iyo in kalsooni la geliyo shacabka si loo helo fursad mar kale ee xukuumad wadaaga loo soo dhisi karo oo ay dadku ku qanacsan yihiin taa oo hanan karta arrimaha ku aadan ee gobolka nagorno karabakh oo in muddo ah uu ka taagnaa dhibaatooyin xoog leh sidoo kalena la qorsheeyeyba in mar kale abaabul ay sameeyaan wadanka azerbaijan oo iyagu doonaya markaa inay fursad u helaan mar kale in gobolka gacantooda soo galo master aliyev oo koob iyo lixan sano jir ayaa dib loo doortay sanadii labakun sideediyo toban toddoba sano oo markaa uu sii joogayo xafiiska waddankaasi looga arrimiyo ee azerbajaan waxaana uu ku guuleystay cododkii la dhiibtay lix iyo siddeetan boqolkiiba codadkii guud ee doorashada iyadoo arintaa ay kasoo horjeesteen xisbiyo badan oo kamid ah xisbiyada mucaaridka ee wadanka azerbaijan taasi oo markaa shaki badan gelisay ee arrimaha ku aadan xukuumadda lasoo dhisay waxqabadkeeda iyo sida loogu qanacsanaan karo bishii sebtembar aliyev ayaa waxa uu amray in howlgal laga fuliyo ee qeybo badan oo kamid ah gobolada iyo deegaanada u dhow nagorno karabakh taasi oo gacanteeda eh, ka baxay khilaafkoodana uu soddon sano jirsaday nagorno karabakh ayaa muddoay ku dagaalamayeen dalalka armeniya iyo azerbaijan inkastoo markii dambe looga awood roonaaday wadankan waxaana xukuumaddu ay u muuqataa mid dooneysaa in doorashada isaga dejiso culeysyada jira si uu yaraan ay fursad ugu hesho in la dhimo cadaadiska saaran ay wajahayso xukuumaddu ee kaga imaanaya dhinacyada xisbiyada mucaaridka dhanka kalena yuhuuddu weli waxay sii wadaan duqeymahan loo meeldayin oo ay ka geysanayaan qeybo badan oo kamid ah waqooyiga iyo koonfurta gaza waxaay markaa dagaalkuna uu galay bishii saddexaad iyadoo oo khasaaraha ugu badan uu soo gaarayo dadka rayidka hay-adda bisha cas qeybta falastiin waxay ku dhawaaqday in qeybo badan oo kamid ah wadanka falastiin gaar ahaan gaza waqooyigeeda aanay shaqeyn karinba marka la eego gawaarida dadweynaha dhaawaca u qaada ee loo yaqaano ambalaska ama gurmadka iyadoo ay israael markaa beegsanayso oo duqeymo aan loo meeldayin ay ka geysanaysa qeybo kamid ah gaza dhinaca kale waxaa soo wariyey in diyaaradaha dagaalka ee yahuuddu ay duqeeyeen masaajidka loo yaqaano al cawda oo ku yaala eh, markaasi jabaaliya halka loo yaqaano iyo sidoo kale la duqeey ee leeyahay xerada qaxootiga ee jabaaliya loo yaqaano iyada oo qeybaha la duqeynay ay ku yaalaan waqooyiga wadankaasi waa waqooyiga gaza muuqaal lasoo dhigay baraha bulshada ayaa muujinayay in marka burbur xoogl uu soo gaaray masjidka al cawda loo yaqaano ee ku yaalay waqooyiga gaza oo ay maanta duqeeyeen diyaaradaha dagaalka ee ciidamada yuhuudda weli barnaamij kulankaad degeysanaysaan keenan aad nagala socotaan dhegeystayaal aabo hee aabo raadiyaha kulmiye ii saar iina keen haye aabbaha dilayay oodahayga roganini ajo kaama dhoobayn igadh kaama gaagixin kaamana agtagayo adigaan ku jecele ajo kaama dhoobayn igadh kaama gaagixin kaamana agtegayo anigu anigu adigaan ku jecele kaalay kaalay kaalay adhaxdaygu qaad oraxda igu qaad ma og tahay ayaamahan anigiyo haweenkaba arxanama dhex yaali ma og tahay ayaamahan anigiyo haweenkaba arxanama dhex yaale ma og tahay ammaaniyo weligooda baalmale anna kama sugaaye haddaad doonta ololo tahay ammaaniyo weligooda anna kama sugayni haddaa doonta ololo waxba iima iidini edeg edeg edeg gaadi gelisayni waan doonaa ilbaxuna maa adigoon ku necbe kaalay kuma odhan ilbaxuna maa sidan ragna lama tuubi anigu anigu adigoon ku necebi orod orod orod aragooga qari orod orod orod aragooga qari Thank you. جعل الكون adiga igu beero ma og tahay ibtilaadiyo haramida jacaylkaba adiga igu beero heestaas waxaa ku luuqeynayay fanaaniinta cumar xasan rooraaye iyo sidoo kale khadar dahar cige waxay ahayd baxtaalka barnaamijka kulanka ka iran warbixino kale iyo heese kale ayaa noo socda balse markaan waxaad ku hawaataan dhegeystayaal xubintii maanta kale maxaa dunida ka dhacay ifraax axmed xuseen ayaa la diyaar mahadsanid cabdicasiis waa maalinimo khamiisa ah, taariikhdan waxay ku beegan tahay toddobada bisha labaiyo tobanaad ee diseembar sanadkuna waa waa maalinta saddex boqolkooyo afartanaad ee sanadka waxaana sanadkan ka harsan haddii aan la idmo afar labaatan cisho dhacdooyinka ugu waaweyn ee maanta oo kale dunida ka dhacayna waxaa ka mid ah maanta oo kale sanadii labadii kun iyo lixdii golaha ammaanka ee qaramada midoobay ayaa u codeeyey in soomaaliya loo diro ciidamo ka socda dalalka midooda afrika iyo urur goboleedka igad si ay dowladii soomaaliya uga difaacaan weeraradii uga imaanayay maxkamadihii islaamka maanta oo kale sanadii labadii kun iyo toddobadii madaxweynihii soomaaliya ee xilligaasi cabdulaahi yuusuf axmed ayaa laga saaray isbedel ku yaala magaalada nairobi oo lagu daweynayay isagoo warbaahinta la hadlay xilli maalmahaasi la hadal hayay inay liidato xaaladda caafimaad ee madaxweyne cabdulaahi yuusuf maanta oo kale sanadii labadii kun iyo sideedii maleeshiyaad ka tirsan ururka al-shabaab ayaa la wareegay gacan gacankuhaynta degmooyinka matabaan iyo dhuusamareeb oo ka kala tirsan gobolada hiiraan iyo galgaduud maanta oo kale sanadkii kun sagaal boqol toddobiyo tobankii maraykanka ayaa noqday dalkii saddexi tobanaad oo ku dhawaaqa dagaal ka dhan ah wadanka auster intii uu socday dagaalkii koowaad ee adduunka maanta oo kale sanadii kun sagaal boqol afartankii ciidamada jabaan oo wataa saddex boqol konton diyaaradaha dagaalka dalkaasi ayaa weeraray saldhigga ciidamada maraykanka ee biiraal harbood iyaga oo weerarkaasi ku dilay laba kun afar boqol saddex ruux maanta oo kale sanadkii kun sagaal boqol lixdankii dalka efrikosti ayaa ku dhawaaqay inuu madaxbanaani ka qaatay gumaystihii faransiiska ee gumaysanayay dalkaasi maanta oo kale sanadkii kun sagaal boqol koo sideetankii dalka isbaanishka ayaa si rasmi ah xubin buuxda uga noqday gaashaanbuurta nato maanta oo kale sanadii iyo dhulgariir cabirkiisa lagu qiyaasay lix dhibic sagaal ayaa ku dhuftay qaybo ka mid ah dalka armeniya iyadoo dhulgariirkaasi ay ku geeriyoodeen in ka badan laba kun shan boqol oo ruux waxaana ku dhaawacmay dhulgariirkaasi tiro lagu qiyaasay boqol kun oo qof ugu dambayntiina maanta oo kale sanadii labadii kun tobaniyo toddobadii ronaldo ayaa markii shanaad ku guulaystay abaalmarinta laacibka ugu fiican dunida ee bilona diore isagoo xilligaasi bareejeeyey laacibka xulka qaranka argentiin mesi kaasi oo xilligaasi shan jeer haystay abaalmarintan guud ahaana waa igeyntaa xubintii maanta oo kale markaana aan dib idinkuga celiyo cabdicasiis baareed iyo qeybaha ka harsan barnaamijka kulanka k n n way mahadsantahay ifraxuna xubintii maanta kale maxaa dunida ka dhacay haddii aynu eegno warwixinada kale barnaamijkana madaxweynaha dalka seshalis wevel ramkalawan ayaa ku dhawaaqay xaalad deg deg la geliyay waddankaas kadib markii jasiiradan ay la daala dhacday dhibaatooyin xoog leh oo kaga yimid roobab mihigaana oo saameyn ku yeeshay meelihii ugu muhiimsanaa waddanka iyo deegaanada loo yaqaano exclusive economic zone meelahaasi oo ay saameyn xoog leh ku yeesheen roobab mihigaana oo daadad sababay sidoo kale khasaare nafeed ayaa ka dhashay daadadka kusoo rogmaday deegaano badan oo kamid a ah seychelles saddex ruux ayaa ku geeriyootay qoraal soo baxay xafiiska madaxweyneha ayaa lagu sheegay in marka xaalad deg dega la geliyey ee wadanka dhibaato xoogran ay dareemayaan dadka seychelles ku nool maadaama ay wajahayaan xaalado aada u adag ugu dambeyntiina hay-adda cuntada adduunka ee w f waxay sheegtay inay soo gabagabeysay arrimaheeda ku aadanaa ee markaa ka shaqeynta arrimaha gargaarka ee wadanka syriya gaar ahaana markaa waqooyi galbeed wadankaasi oo sanado badan ay ka shaqeyn jirtay hay-adan lama oga sababta keentay in markaa ay laalaan arrimaha gurmadka ay sameynayeen ay siinayeen markaa dadka ku nool waqooyi galbeed wadankaasi syria waxaase markaa la aaminsan yahay inay dooneyso inay yareyso gargaarkii la gaarsiin jiray halka maadaama ay u aragtay in la xaliyay inta badan baahi ay qabeen dadka ku nool deegaanada dhaca waqooyi galbeed wadankaasi syria waddani maxay kula tahay xalka soomaaliya afar nusafadaan war adna midnimada soomaaliya waa muqadas adna maxay kula tahay now war annagu horanu goonee aqoonsi baan doonaynaa adna habartayni ninkii aroso adeerkayna leewaaye war adna maxay kula tahay dowlad dhexe oo sal adag oo adna yaa minay xamar xisaab ku jirin waxaan dhihi karaahe adna maxay kula tahay boowe aa federaal inaa adeeray adigana qoondada dumarku waa geedka go'an war bal dadkan eega oo xaggeen loo kala socdaa war maxaad ula yaabaysaa dadku waa kala maane ow duceeyeyaa lay leedahay baarlamaaney jim umniya haddii ruush ishelay kaarta adag jeexo oo jayna lagu sii kabiyo qolo jamaykaana iiraanna lagu sii jamiro reer galbeed jabe aryaanaha baahashu way isku murugsan tahay oo waxaa la yidhi waxaan jirin markaad jeere wax jira maadka ajeesehe waxaan jirin markaad jeere wax jira maadka ajeesehe war waxaa kaloo la yidhi ilaahayna abuurtoon addoommadiisa ahaynow asraarka yuhuudiya awood sheegashadeeda falastiin ha ku eegan war kalamaanay allihii iirka abuurday dhulku abuurday iliis aad mafuulo addoommanshay falastiin israa'iil walayka falaas arag u hay war waxaa la yidhi ilaahayna abuurtoon addoommadiisa ahaynow khawaariijta intaa ummaddeenna dhibaysa ha ku eegan dadkeennu abaalkooda marsii aryaadhaha khawaariijtu ayaa maaha ilaahey eed maali midoodne waxaa naga noo roonay naga war khawaariijta ilaahay ana dhaafiya inay yidhaahdeen waxaa daliil u ah eh. ayagoo xitaa qaraxyadoodii wata eh. oo leh ummadda dhibaateeya eh. ayaa waxay soo abaabulayeen ayaga ay ku dhammaadeen wargodsiraad haqodin haddaad qodanaha dheerayn ku dhici doontid mawgidaa la yiriye ciidamada ammaanka ee magaalada muqdisho waxay gacanta ku soo dhigeen saddex dhagar qaba oo meeshay dhibka ka geysanayaan lagu qabtay gudoomiyaha degmada hadan oo meesha ka hadlana wuxuu yidhi raad fiicanoo shabakadda ay kuwaana ka tirsanaaya aan ku heli karno ayaan ku joognaa <laughs> kalamaanay qawaariijay kabtaada ma yeelana iyo dheegijari warkalamanay argagixisadii duusaya damacu aafeeyey cirka iyo dhulka laga arshimay unugyadoodii ashaxaada benli xaq baa ooday maantaba aryaadhaha samigay cabdullana waxau yidhi how akhiiradaad ilowsano adduunyaa ku eegaan arka akhiiradaad ilowsano adduunyaa ku eegaan arka adduunyoy adduunyoy adduunyoy xaalka aabe soo lama war argagiso israa'iil awjon ameerikaan eh allow umutaka ilaaliso dudunagooy war khawaariiju adduuniya aakhira midna waxba kama ogee eh? koonfurta gobolka mudug eh? deegaanno ka tirsanoo degmada xarardheere hoos yimaada eh? ayaa ciidamada deegaanka iyo ciidamada xooggu eryanayeen kabtaydii maaragta ayaa ku dhacday baaqigoodiina waxaa la sii cayrsanayaa deegaanada layidhaha tuulo cadaad iyo diiran ley warkalmaane waxaa la yidhi halisaan qarsanaynoo qaawanoo la yaqaanoo nafta laysaga qaado difaacdo qasad looma gale qaadirkaa la baryaayoo iqweel layidhaah qorshe aad ku difaacdiyo dhufaysna waa loqotaaye qora oo fakarkaas qiimeeyo baldhugto hadduu qaadmayo qaata midna wa isla qabnaayoo qiraal weeye cadaana khawaariijtu sideedaba shakhsigii u qareema ama qiil u sameeya qatar ay ku jireenna ka badbaadiya qaar isagay qarxiyaanoo inay qaarajinayso markaa wa isla qabna qof walbowba naftaadiyo qudhaaduun u daneeyo adigu qoolkii hasoohan qoorta kuu geli laa ee qaybahaad ka taqaano khawaariijta tilmaan ha la soo qabqabte war qaynuunka iyo xeerka quranee dalka u yaalla kii naga qaldeequmin waayey waa qabasho allaqabaygu waa qabasho qaraxsiduhu waa qabasho soomaaliyay qabasho khasaara waa qabataa ninkii qamar dhiila ya dheegi jari aryadhaha hadda waxayba maraysaa qarni waxaynu joognaa qiiqa laysku qari karin warkalamaanay halkaa aan gudubna hooyadii federaalkan hadalkeeda bilaabe hagaag iiga dhegaysta waramedeerow mayn ari hagaag hagaag hagaag may maqlaysiin wareedha hadalkaa ku hor ordinine madaxweynaha puntland siciidani wuxuu aqbala go'aanka ay soo saareen isimada s ee doorashooyinka puntland ku saabsanaa wuxuuna yidhi markaa arkay tawfiiqdarrada iyo dhibaato dhibaatooyinka iyo khilaafka sii kordhaya waa tanaasulay doorashadana waxaan aqbalnay in sidii lagu qaban jiray lagu qabto wakhtigeeda caadiga ah oo sideed dajanna werina ku dhacdo wararta soomaaliye tartankiiba markii doorashada laysku tabar sheegto uu xeera taraaraba markay tiisa noqon weydo waa inuu tanaasulo ninkii taa ku filan waaya maanay nin la yidhahda abwaan bakaal surcad hadda ka hor wuxuu yidhi madaxweyne gobol iyo maxaa maamul kala haysta midka qaranka joogiya maxaa mooshin kala haysta abwaan magacuyaal iyo maxaa maanse kala haysta idiin fanna maxaa muusig kala haysta hablaha maanta joogiya maxaa mayk ab kala haysta aakhira nin moog maxaa mawdka kala haysta aakhira nin moogiyo maxaa mawdka kala haysta waa nin adduunya joogow maxaa aragti kuu laaban aakhira nin aadow maxaa lagu ogaysii war waxaan maqli jiray adduunyo ileen aaya malahe war kalamaanay hooyadii federaalku haddii ay ka heshiisay howlihii baryaha Eh? bashiir maahan balyeeyo war dalaba horaan kugu sheegay buntland balaayo kama jidho eh. xaaladeeduna meel fiican bay maraysaa eh. hadda marjac odayaalahoo dib loogu naqdana waa leedahay kudayo buntland kudayo siday dowladeedu tahay waar wallaweynay muuse bixi maxaa tanaasulka ka haysta arya waaqlow maanta ma muusa bixiyey mahay fadhido u maanta ma muusa bixiyey mahay fadhido u war madaxweyne xasan shiiqoo soo dhoweeyey heshiiska laga gaaray doorashooyinka puntland wuxuu yidhi waxgaradka iyo aqoon-yahanada yeesimada isxilqaamay oo dadaalka sameeyey aad bay u mahadsan yihiin madaxweyne siciidini inuu ka aqbalay oo arrintaas lagu daawoobay oo dhankiisa tanaasul muujiyana waa ku mahadsan yahay annaguna ka federaal ahaan waa soo dhowaynaynaa warkalamaane waxaan loo joogaynaa ku mashquulsheene waxaan idin hayaa xikmado la sheegay in laga soo xigtay saxaabigii jaliilka ah cali bin abi daalib wuxuuna yidhi baa la yidhi haddaad qof saarto mas-uuliyad aanu qaadi karin ku talagal inuu sababi doono qaadano dhibaato aanad mas-uuliyaddeeda u taaghayn daqiiqad aad ku samirta caradu waxay kaa baajisaa kun daqiiqo oo aad hadhow murug ku joogi lahayd ceebta maalqabeenka in badan ayaa la qariyaa waxaana wehel u noqda beenaalayaal hadhow markay ku cadaato ka baxsada asturaadiisa ha ku farxin guuldarada nacabkaaga waayo ma ogid mustaqbalka maalmaha ku dambeeya ee nolosha dadka ha uga cabsan dhaawacaad adigu sababtiisa leedahay sababtoo ah qof aan lurkiisu haynin ka dabqan ma maayo xanuunkiisa ha ka xishoonin inaad wax yar bixiso maxaa yeelay inaad wax bixin weydo ayaa ceeb ah ama in laga xishooda mudan tan u dambaydana wuxuu yidhi addoon ha u noqon qof khayrka ah adoo ilaahay xor kaa dhigay nimayow wax weyn baa qabsaday xalay khawaariiji sidii bay u raadqaadayaan qamarjiyiintii qaybtay mudug ka joogeen in badan waa ka qumiyeene ummadday qafaasheen dibbay uga kor qaadeene allahayow maxaa ugus qabsaday way qarsanayaane war ummadyahay qaadha qaadha qaadha qaadha qalabka dhulkiinna u qaadhaxubintii kaalmaan aad maqlayseen gudahaan waan intaan dhegeystayaal barnaamijkii kulankood kala socoteen k nn gabagabada barnamijka waxaan kaga tegayaa heystii galeyru ku luuqeeya fanaanka cabduqaadir yuusuf bagaag intaa barnaamijkan lamid ku kulmi doono nabaadiinu iyo haadi argoni meeraba lagama waayo dadkuu gariira galowga iyo haadi argoni meeraba waxaan lagama waayo kugu gariira ada goobeediyo qaybaad gaar ahaaneed laaw ku siiyo ku dhaafe wada qurux goobeediyo ibad gaar ahaaneed olaw ku siiyo giddigood ku dhaafee gesiyon biqine galayriyo wada

geedi gees maray gudcurdama habeenimu indhaahoo angeedaraag markan gaaris iriba raadkeedi gees maray go'an roob ku horiyo caliilaan uula orodh dhaafoon haraad geestowla dhacay go'an roob hooriyo idaaho caliilaan uula orodh dhaafoon haraad geestowla dhacay

bal gaar ahaaneed gaarsii warkaygo gacantaada uga dhiib badiyo buudka uga soo dego adaa geesiyon biqine galaydu oowada adaa geesiyon biqine galaydu oowada